intuu marayana ma gedi kartid oo waxaadan lahayn weeye xoolahaad ku gadataad ka heshaan xaaraan wey waayo milki aadan lahayn baad iibisay nabiguna wuxuu ka reebay can bayci maa laa yamlik waxaadan lahayn inaad iibisa waa la xaaraantinimeeyey haddaba dhulka sidaasa dadka intay maalin